karu ku qeexa wa nakiratu nakiradu kullu ismin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin ku faafa fii jinsihi في afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa isimkaasoo laa yaktasu uusan la gaar noqonayn bihi isimka waaxidun mid duuna aakhare mid kale ka sokay jinsigu wuxuu yahay waa magac shamlinaya wax badan afraad badan jinsi waxaa la idhaha waa magac shamlinayao kulansanaya afraad badan fardi waa hal magac kulansanaya afraad badan maxaa laidhaha jins hadda fiiri rajul haddii la yidhaaha waxaa loola jeedaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam kullu dakarin waa mid kastoo lab ah baaliqin qaangaar ah oo min bani aadama ka mid ah nebi aadam wixii ka soo farcamay dhammaan mid kastoo qaangaara ah, maxaa la yidhaahdaa rajul aa la yidhahda marka magacaas rajul ah waa ismu jinsi waa jinsi rajulnimadu waa jinsi maalan zayd waa fardi jinsiga ka mida qof kasta oo ragga ka mida qaangaarkaa mid kasta waa fardi oo jinsigaas ka mida marka magaca ah rajulun marka la yidhaaha rajulun jinsiga dhabu ku faafa ma kala xigaan mid la kaasa oo yidhaah oo dhihi kara rajul anaa la yidhaah qof kale rajul lama yidhah ma jiro midna lama qaas noqon karo hadda haddaan idhaahdo yaa rajulan aan idhi yaa rajulan ninow aan idhi qof dhihi kara ma jiro anaad ii yeerta ma jira anaad ii yeerta qof kale uma yeerin ma dhihi karaa ya rajul anaa la yidhaahda rajul anaa la yidhaahdaa m qof dhii kara ma jira rajul waa aniga ya qof dhii kara ma jira hadda waxaan idhi yaa rajulan aan idhi yaa rajulan xaggayga soo fiiriy maxaan idhi yaa rajulan qof dhii kara ma jira inta gacanta taagta anaa la yidhaa rajul qof kalena lama yidhaah ma jira maala soomaali u bedel bal horta rajul waa nin waxaan idhi nink nin aan idhi nin nin saas yeelay marka qofaa yidhi anaad iila jeeda maxaa yeelay nin waa aniga sax miya ha nin looga kala xigo soma maa waa magac dadka ka dhexeeya a waxaan idhi nin aa hadda ka saas yeelay nin ma dhihin nin hebel ma dhihin nin anig qof ma dhihi karaa anigaad wax iga sheeg ma dhihi karo soo maa maxaa yeelay nin waa ka dhexeeya dadka reji waa saas macnidu marka Ah, qof la gaarhu ma jiro oo gaar ule magacaas waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku rumoobaa qof kasta oo banu aadam ah oo qaangaar ah oo mudakar ah magacaas waa ku rumooba hal mar ku wada rumoobi ma haddii la yidhaha rajul waa hal nin hal nin oo aan la kala xigin wa hal nin oo aan la kala xigin magacaas laakiin fiiri qof walba maraa loo isticmaali kara maalan anaa ula jeeda arday waxaan leeyahay haadaa rajulun kan waa nin keligiisu haddaba inaan ku dhacay sooma ka bedel haadaa rajulun sax ma ka bedel haadaa rajulun ka bedel haadaa rajulun adduunka inta joogta ee rag ah ee qaangaar ah waa adduunkao dhan inta joogta waa loo isticmaali karaa magacaas waa adduunkao dhan inta joogta ya laakiin hal mar ma loo isticmaali karaa hal mar inta lagu midba maraa loo isticmaala haadaa raj kan waa qaangaar maaha mid qaangaar sooma jeedi marka calaa sabiil badel wey ka bedel haadaa rajul wahaadaa rajul kaas marka calaa sabiil bedel waa saas kanaad u isticmaale waa ka bedele kanaad u isticmaale marka waa kaasa nakiro hadda yaa fahmay yaa fahmay qof fahmayan raba qof fahmay qofkii waa fahma yiraa waa su-aala la weydiina wax fudud maa haya adiga ma fahm haye hadeeran mid kalaan sheega rejir waa bedela inaad fahanto in kale nakiro nakiro waa magac marka la dhexeeyo magac marka lagu dhawaaqo ka dhexeeya jinsiga afraadaasoo dhan ka dhexeeya masalan waxaan leeyahay masjidu aan idhi masjidu haye ma nakiraanka waa macrif waa nakiro sax ila masaajidi o dhan u ka dhexeeya fiiri ay waxaan idhi baytun baytun guri baytun ma macrifa masa nakiro waa nakiro maasha allah ila waa ka dhexeeya gurihii oo dhan u ka dhexeeya gurihii oo dhan u ka dhexeeya sooma jeedo waxaan idhi musajilun musajilun waa mid wax lagu duuba musajilun haye ma ka dhexeeya ma nakira mase waa macrifa waa nakiro e, mid kasta wax lagu duuba musajil soomaha haye sooma jeedo marka waa nooc waxaan idhi fiiriya kitaabun kitaabun ma macrifa mise waa nakiro waa nakiro ila waa ka dhexeeya ah, laakiin haddii kitaabki magac gaara ah aan sheego ah, magac gaara haddaan mid gaara ka dhigo khalaas waxaan maalan fiiri kitaabuka kitaabuka ma macrifa mise waa nakiro waa macrifo soo dele maxaa yeele waa idaafeeyey waa idaafeeye damiiran u idaafeeyey ama waxaan idhi kitaabii ama waxaan idhi kitaabu caliyin kitaabu aliyin kitaabu aliyin ma macrifo mise nakiro ma macrifo ila calama loo idaafeeyey marka waa kaasa nakiro nakiro waa magac jinsiga afraaddiisu aysan kala xigin oo ka dhexeeya afraadda jinsiga waa ka dhexeeya waa kaasa nakiro qaala wuxuu yidhi wanakiratu nakiro kullu smin ism dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin faafa fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa ku faafa ku faafa isimkoo laa yaktasu uusan la gaar noqon karin bihi isimka waaxidun mid duuna aakhara mid kale ka sokay haddaad ina jawaalun aan idhi jawaalun aan idhi jawaalun mobile waxaan idhi mid haddaanan qaadan oo afka ka herayo jawaal ma nakira soo maxriif waa nakiro sooma waa ka dhexeeya waa kaasa wuxuu ku yidhi soo dhawe hadda wa takriibuhu la soo dhowayntiisa wa takriibuhu takriibu xaddi nakira ilaa fahmi lmubtada'i taqriibuhu taqriibu xaddi nakira nakirada xadkeeda haddii la soo dhoweeyo ilaa fahmi lmubtada'i qofka bilowga fahamkiisa haddii loo soo dhoweeyo kullu maa lafdi dhammaantiis weeye salaxa uu suubanaado dukhuululalifi walaami algelideed calayhi maaga ay galaan wadaalika miaalka naxwur rajuli walfarasi oo kale wey soo dhaweey marka xadkii wa taqriibuhu damiirka waxaa u celidaa xadka wa taqriibuhu taqriibu lxad xadka la soo dhawayntiisa hadda waxaan xadaynaynaa waa nakiradii nakiradaan rabnaa inaan xadayno xadka lagu xadaynaa soo dhawee waxaad u soo dhawaydaa ilaa fahmi lmubtadi ardayga bilowga fahamkiisa usoo dhawey wa taqriibuhu xadka la soo dhowayntiisa kullu maa lafdii dhammaantiis weeye saluxa uu suubanaado dukhuululalifi walan waa isim kastoo alugeli karto aysan kuna jirin hadday ku jirto waa macrifay mogta hadda fiiri masjidun waa nakiro algeli almasjid masjidkii rajulun waa nakiro alrajul ninkii gulaamun waa nakiro geli algulaam wiilkii isim kasta laakiin fiiri macaarifta aluma geli karto ana damiir alumaba gashaba calamka aluma gasho ismu ishaare aluma gasho ismawsuul awalaba ku jirto mid kale ma gasho ah, alladii ma gasho fiiri ism alle arajul aluma geli karta mid kale ma la geli kara may lama geli karto macaarifta aluma gasho marka ism aan alugeli ism aan alugeli karin waa macrif ism ay geli karto waa nakiro hadda kuma jirto ogow hadday ku jirto waa macrif laakiin waa geli kartaa hadda fiiri halkaan soo dhig kitaabun waa nakiro maxay ala geli kartaa alkitaabu aad ah, qalamun waa nakiro alqalam baytun waa nakiro albeyt isim kasto al ay geli karto waa nakirade naxwu rajuli iyo walfarasi oo kale weeye fiiri hadde inta lama rabin hadda waa ka qaldanta misaalintu naxwu rajuli lama rabo waa macrifo kale maxaa la rabaa nakira la rabaa in la miaaliyo maxaa laleeyahay naxwu rajulin wa farasin aa laleeyahay naxwu rajulin wa farasin warkaasaa nakiro naxwu rajulin wa farasin markaasaa laleeyahay isimkan rajul ah al waa geli kartaa waxaa la dhigi karaa alrajul farasna waa nakiro waxaa la dhigi karaa alfaras saasaa laga rabi maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu hi waa waxaan leeyahay annakiratu nakiradu hiya nakiradu kullu smin waa isim kullu smin waa isim dhammaantiis isimkoo wudica la dhigay waa la dejiyey carabaa dejiyey laa liyakusa inuu inuu gaar yeelo looma dejin waaxidan mid bicaynihi daatadiisa laa liyakusa inuu gaar yeelo looma dejin ma loo dejin inuu gaar yeelo waaxidan mid bicaynihi daatadiisa mid gaara inuu gaar yeelo looma dejin isimka moogta calamka waxaa loo dejiyey inuu gaar yeelo waaxid hadda fiiri intaa meesha hadda fadhida mid kasta magac gaara ah sooma leh midkan ka dhexey iska daa rajul waa ka dhaxeeya laakiin magac u gaara ah sooma fordaa ma leh magacaas maxaa loo dejiyey in qofkan lagu gaar yeelo saasaaba loo dejiyey hooyadii ama markay dhashay waxay tihi ilaa hadda fiiri haddaan magac loo dejiyo saa loogu dhawaaqa si loogu dhawaaqo male moogta si dadka looga gaar yeelaa waxaa loo baxshay mid cali mid cabdiraxmaan cabdiraxmaan mid cabdullaahi loo baxshay hadda hadhi qof hadduu soo ista cabdullaahi midaa istaaga annaga dhan ma istaagayna de cabdullaahi leeya ya haddaba wada istaagayna maya qofkii loo bixiyey magacaasa istaaga marka magacaan markii la bixinayey magac u gaaraha loogu talagalo hadda fiiri masjidka waa la dhisay masjid magacaas waa ka dhexeeya masaajidda maxaa loo baxshay masjid abubakr sidiiq maxaa loogu baxshay in magac u gaana la fahmo oo haddaw adii la xilaamay darsiyaa la bilaabaa laleeyahy halkaa laga bilaabaa masaajidaa laga bilaaba ma la fahmi kara ma la fahmi karo si loo fahmo haddaw markii kitaab laga bilaaba waa laleeyahy kitaabaa la bilaaba halkaa laga bilaaba masjid abibakr sidiq khalaas waa la fahmay marka magacan maxaa loogu dejiyey in lagu gaar yeelo oo masaajida looga gaar yeelo masaajid kasta waa saas sooma waa saas qof kasta adiga magacan sayd cumar alwe maxaa lagugu baxsay dadka in lagaaga gaar yeelo oo lagugu aqoonsado oo lagugu yeero saas wey marka nakirada looma dejin in lagu gaar yeelo iyada ma loo dejin ma loo dejin ee waxaa loo dejiyey inuu ka dhexeeyo afraad badan macrifadana maxaa loo dejiyey in qof lagu gaar yeelo waa kaasa nakirada iyada looma dejin in waaxid lagu gaar yeelo ma loo dejin waqulu waxaan leeyahay annakiratu nakiro hiya nakiro kullu smin isim dhammaantiis way isimkoo wudica la dejiyey laa liyakusa inuu gaar yeelo looma dejin waaxidan mid bicaynihi min bayni afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa afraaddaas dhexdeeda inuu midka kali yeelo ma loo dejiyo ah, markii la dejinaayey afraadda ku jinsigaa inuu mid gaar yeelo ma loo dejiyo ma loo dejiyo bal maxaa loo dejiyey Ah, ilaa sida mogtahay mxamed cabdiraxmaan cali saas waxaa loo dejiyey afraadda kujinsiga inuu ka gaar yeelo kuwa calamkaa saasaa loo dejiyey laakiin nakirada looma dejin qofkan marka lagu dhawaaqo inuu afraadda ku jinsiga ka gaar yeelo ma loo deji bal maxaa loo dejiyey waa kana bal iskabadaaye waxaa loo dejiyey bal wudica soo qadaro bal iskabadaaye wudica waxaa loo dejiyey liyasluxa inuu suubanaado ilaaquhu la ilaaqidiisa ilaaqida waa ku magacaabidiisa ilaaqu la ilaaqidiisa calaa kulli waaxidin mid kasta lagu ilaaqo calaa sabiililbedeli bedel wadadiis rajul maxaa loo dejiyey waxaa loo dejiyey afraadda dhammaan banu aadamka ee mudakarka ee qaangaarka mid walba in lagu gaar yeeli karo si calaa sabiili lbedeli calaa sabiil bedeli waxaa loola jeedaa rajul waa nin laakiin mid gaara maaha mid gaara u isticmaali karta haadaa rajul haadaa rajul haadaa rajul ka bedel hada rajul ka bedel haadaa rajul ka bedel haadaa rajul haadaa rajul ka bedel ilaa adduunka waxa ku nool dhan loo isticmaali karaa calaa sabiili bedel saasaa loo dejiye nakirada waxaa leedahay haadaa masjidu ka bedel haddana mid kale gacanta ku taag haadaa masjid haddana mid kale haadaa masjid mid ba maraa loo isticmaali karaa mid walba maraa loo isticmaali karaa ta kankadaydo midkaanu isticmaal kankadaaya kanu isticmaal maxaa yeele ma kala xigaan saasaa nakirada loo dejiye bal wudica waa la dejiyey nakirada liyasuuxa inuu suubanaado ilaaqu magacan in lagu magacaabi karo lagu ilaaqi karo calaa kulli waaxidin mid kastaba calaa sabiili bedeli bedel wadadiis wadalika miaalki naxwu rajulin iyo wamra'atin oo kale wey rajulin iyo wamra'atin waa labadaasoo kale fainal awala midka horeeyo rajul ah yasluxu waa subadaa ilaaqu in lagu ilaaqo lagu magacaabo calaa kulli dekerin mid kastoo lab ah dekerkaasoo baaliqin qaangaar ah dekerkaasoo min bani aadama banu aadamka ka mid a ah. mid kasta oo lab ah oo qaangaar ah oo banu aadamka ka mid a ah, waa loo isticmaali karaa haada rajul ka bedel haada rajul ka bedel mid kale haada rajul ka bedel haada rajul saasaaba lagu talaga wa taani lafdiga labaad imra'atin weeye yasixu waxa ansaxa ilaaqu in lagu ilaaqo lagu magacaabo calaa kulli unsaa mid kastoo dhedig ah unsadaasoo baaliqatin qaangaar ah unsadaasoo min bani aadam ka mida ah. gabar yar imraatu lama yidhah lama yidhah ma garatay laakiin gabar kastoo qaangaara ah, maxaa la dhihi karaa haadii imraatu ka bedel haadihi imraatu ka bedel mid kale haadihi imraatun ole adduunka waxa dumar joogan oo loo isticmaalay midba mara loo isticmaala hal mar waa hal imraatu waa hal hal gabar wey hal mid wey laakiin lafdigaas qof dumar ah oo qaangaarn ah loo isticmaali karin ma jiro marka waa magac ka dhaxeeya nakirada xaal lagu yaqaano calaamad u ah wa calaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay suubanaato lian takula inay gasho calayhaa nakirada al oo wa tu'asira ay ku saamaydo fiiha nakirada atacriifa macrifayn waxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa nakirada oo calaamad u ah alaagale macrifay ka faa'iidaysana alaagale waa macrifay ka dhigay ism saamaynay ku yeelana waa saamayne raaday uga tegi ashu markay gasho saasaa lagu yaqaan nakirada wa calaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay subanaato lian tadkula lian tadkula inay gasho calayhaa nakirada al oo wa tuair ay ku samaydo fiiha nakirada atacriifa la macrifayn haddii alo gasho laakiin aysan macrifo ku saamayn macrifo nakira ma maalan waxaa jira cabaas cabaas ibn cabdilmualib cabaas ma macrifa mase waa nakiro ma macrifa ila nin gaar magaciis weeye mara carabtu algelida alcabaas ay yidhahdo ashaas marka macrifnimo u faa'iideeyin ila awalu baa macrifo ahay ashaas waxaa la dhaha zaaidda taas macno male marka taas carabka waa gashaa ashaas maxaa la yidhahdaa zaaida zaaida al ziyaadaha la iska yidhaha asha nakirada lagu yaqaano calaamadda u ah waa asha marka ay gasho macrifanimada faa'iidayneeda asha nakirada isimkan inu asal nakira aha waxaa la ogaadaa marka ashu gasho waa inay macrifanimo u faa'iidaydo saasaa lagu yaqaana wcalaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay suubanaato lian tadkula inay gasho calayhaa nakirada al wtuair ayna ku saamaydo fiiha nakirada atacriifa la macrifayn wadalika miaalkii naxwu rajulin oo kale wey warkaasa nakiro naxwu rajulin saasa misaal saxa ilaa nakira la raba in la misaaliye fainahu rajul yasixu fainahu shaniye amase fainahu rajul yasixu waxaa ansaxaa dukuulu alal gelideed calayhi rajulka ay gasho wa ku saamayne fiihi marka alu atacriifa la macrifayn waa macrifayne mid gaarahay ka dhige waa macrifayne mid gaarahay ka dhige fataquulu waxay leedahay arrajulu ninkii aan isla nafin ani adugu saasa leedahay arrajul ninkii awal intaan ashugelin waxaan leeyahay rajulu nin markaan ashugelin waxaan leenahay arrajul ninkii ah, waa kii gaarka ah aan isla ogeyn saasaa leedahay wakadalika waxaa sidaas oo kale ah gulaamun wjaariya waa lamid iyo wsabiyun saqiir wafatatun gabarya wa mucalimun kulli waa wada nakiro ulaamun wiil jaariyatun gabar sabiyun saqiir fatatun gabarya mucalimun kulli waa wada nakiro maxaa kulli al haddii la gelsho macrifay noqonaya fainaka adiga tawlo waxaa leedahay alqulaamu wiilkii aan isla ogeyn wljaariyati gabadhii wsabiyi saqiirkii aan isla niqin walfataati inantii yareed wlmucalimi mucalinkii macalin gaaraan isla ogey mucalinkii aan ku leey kudhihima mucalim kudhihima mucalimkii aan ku leey waa kii gaarkaa ogo xuruufu lcadfi cadafki xuruuftiisii haada maxaluhaa kan waa meeshii looga hadlaayey xuruufulcadaf xuruufulcadaf qaala mxamed mxydin cabdilxamiid wuxuu yidhi waxaan rabaa qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi wuxuu yidhi baab lcafi haadaa midkaanu baab lcafi carabkii baabkiisi weeye wa xuruufu lcafi carabka xuruuftiisu casharatun toban weeye wa xuruufu lcafi cadafka xuruuftiisu casharatun toban weye sida sawaabkaa xuruuftu waa sagaal imaa uu ku dari doona imaadu wax ma cabadto sida saxda meel iskaga qoro ah, imaa uu ku dari doona ad arki doona imaadu waxba ma cadafto sida saxda marka waa sagaal xuruufulcadaf xuruufulcadaf waa imisa tis sagaal wey wahiya xuruuftii alwaaw wawdi weeye wlfaaw faadi weeye wuma weeye wao weeye waan weeye wima wbal walaa walaakin waxataa fii bacdi mawaadici xaal uu ahaaday waa kuwaasaa tobanka imaadaa laga saaray wuxuu hi maxamed muxyidiin cabdulxamiid waaquulu waxaan leeyahay lilcadfi cadafka macnayaani laba macnaa u sugnaadeen cadaf marka la yidhah laba macnuu leey cadaf marka la yidhaah laba macnuu leey laba macnuu leey axadumaa midkood luqawiyun waa mid luqa loo nisbeeyey walaakharu midka kalena isilaaxiyun waa mid istilaax loo nisbeeyey heshiis istilaax waa heshiis waa wax koox ku heshiiday carabku laba macnuu leeyahay mid luqawiya iyo mid istilaaxiya amaa macnaahu macnihiisa luqatan xagga luqada fa huwa carabku almaylu waa leexashu hebel hebel xaggiisa u leexday macnaha waa jeceli waa u naxariisa almaylu waa leexashu xagga luqada carabigaa cadaf macnaha soomaaliga waxa la dhihi kara waa leexad amaa macnaahu luqatan xagga luqada carabiga fa huwa cadabku almaylu waa leexasho taquulu waxaa leedahay adafa fulaanu hebel wuxuu u iishay calaa fulaanin hebel isagu u iishay isagu u eexday dhe daro asagu u naxariistay dhe adafa fulaanu hebel wuxuu u leexda u iishay calaa fulaanin yacdifu waa u leexana waa u iilanaa cadfan leexasho turiidu waxaad ula jeedaa annahu fulaanku maala waa u leexday ilayhi xaggiisa waa ashfaqa caleyh waana u turay waa u turay waa u naxariistay wey waa u naxariistay xaggaas waa luqadii waama alcadfu cadafka fi listilaaxi xaalu ahaaday fa huwa cadafku qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo wey fa huwa waa mufrad soomaa damiir mufrad mfrad marka laga qabra waa in mfrad looga qabraa mudaaf soo qadara marka fahuwa cadabkii qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiibo wey alawalu midka ugu horeeya cadfu bayaanin wey waani midka labeeyaan cadfu nasaqi wey labadaasa loo qaybiya cadaf maxaa loo qaybiyaa labo cadfu bayaan wa cadfu nasq labadaasa loo qaybiya cadaf cadaf waa labo alawalu midka ugu horeeya cadfulbayaani weeye watani midka labayaan cadfu nasaq weeye faama cadfulbayaani cadfubayaan dhegayso haddee dawaafid iyo waxaa lagu siinayaa xagkii fahuwa cadfubayaanku huwa fahuwa cadfubayaanku attaabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya sida nactigii oo kale wey nactiguba adtaabic soo ma ahayn kulli waxnaba waa tawaabic huwa cafubayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxaa ka horeeya taabicaaso alja midu alalan nactiga xaa soo yimi almushtaqu labadaas wey isimba isimka labadaas kale ah jamid mushtaq jamid mushtaq mushtaq meelaa laga soo qaatay jaamidna meelna lagama soo qaado oo wax dhaqdhaqaaqayn baa isagana ama cadfu bayaani fahuwa cadfu ataabicu waa mid raacay maa qablahu hortiisa waxa ku sugan taabicaasoo aljaamidu angegan ama qalalan taabicaasoo almuwadixu cadayna limatbuuci matbuuciisa u raaca u cadayna ah, waa cadayna fi lmacaarif macrifta dhexdoodu ku cadayna waxa weeye cadfu waxaa dhici karta taabic weyso maaha matbuuc inuu yahay macrifu waxaa kaloo dhici karta casfubayaankusoo taabic maaha matbuuca uu raaca inuu nakriyo labada waa dhici karta marka casfubayaanka matbuuciisu hadduu macrifo yahay muxuu faa'iideyna waa su-aal kugu soo socota tawdiix aad leeda cadayn u faaideyna tawdiix hadday ogow su-aal kalaa kugu soo socotee maa macna tawdiixi aluley tawdiixa macnihiis xuya tawdiixa caddaynta waxaa loola jeedaa korka hadda ka dhigayso waxaa la idhahdaa atawdiix rafcu اshtirاaki lafdiy maxaa la idhahdaa rafcu اshtirاak allafdiyi maxaa la idhahdaa tawdiix rafcu اshtirاaki allafdiyi waxaa la yidhaahdaa tawdiix wadaagsiga oo lafdiga ah in meesha laga saaro la kor yeelo maxaa la ydhahdaa tawdiix rafcu اshtirاaki allafdiy maalan fiiri misaalkaadba kufahmeeba misaalkaad kufahmi doontaa insha allah wuxuu ku dhihi doonaa jaaanii waxaa ii yimid muxamadun abuuka adiga aabbahaa ah fiiri muxamed muxamed marka la bixinaa oo magacaas qof loo bixinaa waxaa loogu bixiya qofkaas inuu ku gaar noqdo magacaas soo ma laakiin waxaa imaana fiiri hooya wiil dhashay wiilkii waxay dhahdaa si magac u gaara u bixina maxamed waxay rabtaa in ugu dhawaaqo hooyo kaloon tamba warka hayn aa wiil u dhalana markaasay dha alla magac u gaara bixiyo maxamed maxamed ula bixi hooyo kale aa mid kale iyaduna dhashay maxay ula baxday maxamed waxaa la yidhahdaa marka saddexda waxaa ka dhaxeeya maxamed ishtiraaq lafdiyaa la yidhahda macna ahaan looguma talageli magacan maxamed la yhah dadkoo dhan ka dhexay miyaa loogu talagalay looguma talageli xagga macnaha maya laakiin lafdigaa iswaafaqay ishtiraak lafdigaha la yidhahda marka magaaladan waxaa jooga fiiri muxamed mid wax isku kin galaba lama arka wax xariiri in kama dhexeeya qaraabanimin kama dhexeeya midna waa walaalka midna waa aabbaha markaasa waxaan ku yidhi jaaanii muxamadun muxameda ii yimid maxamed yuu ka dhexeeyey walaalka aabbaha iyo nin ajnabi aad ah kala tihin saddexaasu ka dhexeey ishtiraaq wey lafdigu saddexii waa ka dhexeey abuuka oo aabbaha ah markaan idhaahdo maxay meesha ka saaray abuuka labadii kale ishtiraaqii oo lafdigan maxamed ka dhexeeyu meesha ka saaray walaalkaana maaha kii islaamiyaduna ajnabigahana maaha ah, khalaas marka cafubayaanku wuxuu meesha ka saaraa ishtiraaqii lafdiga ahaa marka wuxuu caddaynaa matbuuciisa ah, waa caddaynaa tawdiixu ku samaynaa wa macna tawdiix rafcu اshtiraaki lafdiyi faama cadfubayaani fahu cadfu bayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxa ka horeeya taabicaasoo aljaamidu angegan taabicaasoo almuwadixu caddaynaa limatbuucihi fi lmacaarifi uu ku caddaynaa raabicaasoo almukhasisu gaar yeelaa lahu matbuuca fi nakiraati nakirooyinka dhexdoodana waa uu gaar yeela taksiis waa gaar yeela nakirada dhexdooda waxaa dhici karta cafubayaankan matbuuca uu raaca oo mubayanka ah cafubayaanku isagu waa bayaanka uu caddaynaya midka uu raacayo matbuucana waa mubayan waa midkii la muxuu faa'iideynaa wuxuu faa'iideynaa taksiis aada leedahay maxaa loola jeedaa taksiis dhegayso wataksiisu taqliilu lishtiraaki almacnawiy maxaa la yidhaha taksiis wataksiisu taqliilu lshtiraaki almacnawiy maxaa la yidhahdaa taksiis taksiis haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa taqliilu اshtiraaki اlmacnawiy taqliil اshtiraak wadaagsigii in la yareeyo oo xagga macnaha loo nisbeeyo wadaagsiga xagga macnaha aha aan la yarayna misaalada intaan la gaarin macnahaan bal u faham rajulun markii la dejinayo cararidajayday ma qof gaarahay u dejiday inuu gaar yeelo mase afraadda jinsiga inuu ka dhexay u dejiday afraadda jinsiga udhexayda marka haddaan idhaahdo fiiri haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo rajulun wuxuu ku dhacaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam u ku dhacaa kullu rajulin baaliqin min bani aadam hadda haddaan idhaahdo jaaanii rajulun nina ii yimid jaaanii rajulun rajulun suyay ka dhexaydaan kullu dakarin baaliqin min bani aadam min kaafirin wa muminin wa saalixin wa faasiqin soo kama dhexeeyo haye intaasuu ka dhexeey mogta waxaan rabaa ka dhaxayntii inaan soo yareeyo ishtiraagii inaan yareeyaan rabaa waxaa tiraa jaaanii rajulu ninaa ii yimid abun aabbe ah awel wuxuu ka dhexeey magacaanu nin wax dhala iyo midaan wax dhalinba mid wax dhala iyo midaan wax abog aabbe ah ninkaas meeshaas maxaa imana inta wax dhashay oo aabbe ah uu ku soo haray magaci waxaa baxay in alla intaan aabbe ahayn waa ka baxeen meesha caalimunta sax ma ahayn sababta uusan saxda u ahayn waxa weeyaan isimka nactiga isimka oo noqonaya cadbayaanka jaamid inuu yahay la caalimna jaamid maaha caalimu jaamid maaha waa muslim Ah, mushtaqan ba ku misaariye qaadle marka ah, mushtaq lama rabo waxaa la rabaa ismi aan mushtaq ahayn inaad ku misaariyo ilaa mushtaq maba noqdo jaamid u noqdo asaw calimna waa waa mushtaq marka ka bixi kaas misaal maaha waay waay marka casru bayaan fi lmacaarif muxuu faa'iideynaa altawdiix wa fi nakiraatna muxuu faa'iideynaa altaqsiis taabcaasoo almukhasisu gaar yeela lahu mabuuca fi nakiraati nakirooyinku dhexdooda ku gaar yeela fa miaalu cadfi bayaan cadfu bayaanka misaalkiisii fi macaarifi macaarifta dhexdooda xaalu ahaaday jaaanii rajulun jaaanii muxamadun de jaaanii waxaa ii yimid muxamadun muxamed abuuka aabbaha ah jaaanii muxamadun muxamed waa macrif abuuka waa cafu bayaan marka muxamed waa matbuucii la raacayo abuukana waa taabicii raacayo waa cafu bayaan taabic marka le waxaa isla soo gala nactiga adabka tawkiidka bedelka afarta waxaa ka dhexeeya magac la yidhaha taabic mid walbaaba mid ka horreeyuu raaca marka abuuka waa taabic matbuucii u raacaya ah muxamed muxamed marka mid aabbaha wey midna waa walaalka midna ajnabi hadda kala tihin markaan idhaahdo jaani muxamaduna ii yimid lafdigaanu saddexdu ka dhexeeya saddexdu ka dhexeeya macnahaan maahan istilaamku oo macnaha looma dejin muxamed inuu dad ka dhexeey maba loo dejin laakiin lafdigiyaa isku dhacay oo iswaafaqay marka waxaa leedaha abuuka markaan ku abuuka waxay meesha ka saartay wadaagsigii lafdigan ay saddexdan qof wadaagsan jireen meesha waa ka saartay aabbaha u gaar ku noqo raab جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ني النور للوقاية والياء الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ومفعول به مقدم محمد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أبوك بيان محمد آه بيان محمد أما واحد عطف بيان آه أبوك واحد ترى cafu bayaanin waa cafu bayaan cafu ah, bayaan cafu bayaanin calaa muxamadin abuuka cafu bayaanin calaa muxamadin waa cafu bayaano muxameda lagu cadaynao lagu bayaanina wlmacduufu cala marfuuci marfuuc aha muxamedu cafu bayaanin calaa muxamadin والمعdوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نرى فيه حرف من حركة أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه wuxuu ku yidhi faabuuka cadfu bayaanin waa cadfu bayaan calaa muxamedina lagu cadayna muxamedka lagu bayaanina wakilaahumaa muxamedka iyo abka labaduba macrifatun waa macrifo oo muxamadun shantii macrifada shalay aheede waa calaf abuuka abun nakiru ahaaye muxuu ku macrifoobay idaafada damiira loo idaafeeyey abuuka marka waa macrifo maxaa yl damiira loo idaafeeyey wuxuu ku yidhi wakilaahumaa muxamed iyo abka labada mid kastoo ka mid a macrifatu waa macrifo waayo wtani midka labeeyo wtani midka labeeya oo leeda muxamadun iyo abuuka mid kalabeeya waa kee waa abuuka wadaani mid kalabeeya filmisaali xaal uu ku sugan yahay muwadixun waa mid cadayna lilaweli midka hore muxamedka muxamedka hore u cadayna ah, kii aabbaha ahaa inuu ku yihi kuu cadayna ousan mid kale ahayn waay wa misaalu cadfubayaankii misaalkiisi fi nakiraati xaal ahaaday qowluhu tacaala min laga waraabina maain haddii la yidhaah biyaha ceelka biyaha webiga biyaha roobka ishaada ilinta ka imaanayda lafteeda biyo wey ma un soo ma jeedi ah, ahlu naarka marka la shiiloo naartu gogto dhacaanka iyo maasha iyo mililka ka baxayaana waa biyo ah, kulligood waa wada biyo maa un wey maxaa leedaa marka waa la waraabinaa ahlu naarku markay oomaan waa la waraabinaa maxaa laga waraabinaa min maain biyo sadiidin carun ahlu naar ah maasha iyo mililka ahlu naarka ka baxa afka loo saara l ka dhergahad waa on keenay aad qabowdaan markaasa xiidmaha iyo calooshu googo-ahay gadaal ka dhigaya soo ma jeedo nacuudu bilah min annaar marka fiiri min maain biyaa laga waraabina maain marka la yidhaah maain waa nakiro biyo dhaway ku dhaca laakiin markii la yidhi sadiidin carun ahlu naar ah maxaa meesha ka baxay magacan alwel waa la wadaagsaday biyaho dhanad ka dhexeeyey intii kale meesha waad ka bixinay cadanka ahlulnaarka hadda tiradii ka bato hebel maala ka socoto hebel dhacaana ka socdo hebel mid kalaa ka socda mid kalaa milibku ka socda waxaasoo dhan waa magacaan ka dhee laakiin magacan fiiri maain ah intii kaloo biyaheed meesha waa ka baxeen magacan awel waa ka dhexey soo maa hadda wuxuu ku soo haray oo kaliya sadiidin marka la yidhaahdo inta ahlulnaar waxa ka socdo dhacaan halkaasu ku soo haray soo ma jeedo marka sadiidin maxay yaraydeen maainta ishtiraakii ka dhexeeyey Ah, m magacaas waa la wadaagay soo maha magacaas wadaagsidii la wadaagay soo yidhi fasadidin sadidin cadfu bayaanin waa cadfu bayaan calma ayaa lagu bayaanina lagu cadayna wakilaahumaa sadid iyo maain wakilaahumaa sadid iyo maain labada mid kastaba nakiratu waa nakiro sadidna waa nakiro oo waxa weeye haddii carow kasta oo neef geel hadii la haddii uu baktiyo meel ku baktiyo dhacaanso ka dhixi maa dareer hadduu meel ka baktiyana dhacaana ka baxa qof hadduu ku baktiyo meel dhacaana ka baxa kulligood sadiidaa laidhaha waa wada nakiro mid gaara maha waa nakiro marka sadiidku soo ma jeedin maaina waa nakiro marka waa iswaafaqeen soo ma jeedin fasadiidin sadiidin cadfu bayaanin wy calal maayaa lagu bayaanina wakilaahuma labaduba nakiratun waa nakiro wataanin labadooda mid ka labeeya maain iyo sadiidin yaa labeeya sadiidin wataani midka labeeyo fil miaali xaalo ku sugan yahay mukhasisu wuxuu gaar yeelaa lilawali midka hore midka hore awal maaun biyihii badda biyihii wadiga biyihii cirka biyihii ceelka biyihii qofka qofka dhintay ka dhaxaaye biyihii isha wax alla wixii biyahay ka dhexeeyey hadda wuxuu ku soo gaar yeelo ku khasisay wax dhintay wax dhacaan ka baxay wuu ku soo gaar yeelay sadiidun halkaas waxaa noogu dhammaaday ayaa noogu dhamaaday halkaas halkaas noogu dhamaaday wama cafu naai fahuwa cafu naa huwa fahuwa taabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya alladii taabicaasu yatawasatu u dhexdhexaysana baynahu taabica iyo wa bayna matbuucihi axadu xuruufi alcafi cadafka xuruuftiisii mid ka mid a ah. xuruuftii alcasharati tobanka aheed wamaa cafu nai cafu naa aa la yidhaha waa taaبع iyo maطبوع xarف u dhexeeya maogtahay nactiga iyo maطبوuca looma dhexay cadfu bayaanka iyo bayaanka cadfu bayaanka iyo matbuuciisana looma dhexay cadfu nasaka midka matbuuca magaciisa waxaa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhahdaa macduufu calayh taabicana magaciisa waxaa la yidhahdaa macduuf waa inaad tawaabicda midka matbuuca oo la raaca iyo midka taabica mid walba magaciisa inaad taqaan hadda nactigii waa soo qaadan ah, midka la raacayo oo matbuuca maxaa jiray mancuut midka taabicana waxaa la jiray nacti waa ka gudub haye cadbayaana soo qaadan kan matbuuca waxaa la yidhaha mubayan waa midka la cadaynayo ah, midkan taabicana bayaan ama mubayin soo ma jeedi cadfu nasaq iyaan cadfu midka mabuucaho la raaca magaciisa aa lahaa midka mabuuca maxaa lahaa macduufu alayhi alha alyhi ku ka la raacayo maxaa la ihahdaa macduufu alayhi midka dambo taarian aa lahaa macduuf bis ah, macduuf iyo macduuf alayh marka macduuf iyo macduuf alayh dhexda maxaa ka gelaa caadif dhe xarfu cadafka magaciisa waa la hahdaa caadif xarfu cadafka magaciisa waa la hahaa caadif waa midkii waxadkaayo ah xarafkaasaa dhexda ka gela oo udhexeeya magaciis waxaa la haha xarafka caadif wama cadfu nasai fahuwa cadfu nasaku ataabicu waa mid raaca limaa qablahu waxaa ka horeeya taabicaas alladii taabicaaso yatawasadu uu dhexdhexaysana baynahu taabica iyo wa bayna matbuucihi midka uu raaca waxaa u dhexayna axadu xuruufi اlcadf cadafka xuruuftiisi mid ka mida xruuftii alcasharati tobanka aheed wa haadihi xuruufu hiya xuruuftii alwl allaw wowda ka bilow marka wowda ka bilow marka fiili xuruuftaas mid kastaa macnuu faa'iideynay hal shay waa ka dhaxeeya dhammaan hal shayna waa ku kala duway hal shay waa ka dhaxeeyaahoo xuruufulcadafka macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka waa wadaagaya isku midi ka noqoa intaas waa ka dhexeeya xurufucadab xurufucadabka hal shaya ka dhexeeya macduufka iyo macduufu caleyga icraabka waa wadaagaya isku miday ka noqonaya waa isku raacaya haddii macduufku haddii macduufu caleygu uu yahay marfuuc macduufku wuxuu noqona marfuuc haddii macduufu caleygu uu yahay mansuub macduufku muxuu noqonaa mansuub haddii macduufu caleygu uu yahay majruur macduufku muxuu noqonaa majruur haddii macduuf caleygu yahay majzuum macduufku muxuu noqonaa majzuum marka icraabka isku raacay laakiin laakiin laba shay xuruuftu isku mid kama ah xaraf walba macaaniyu leeyahy laba shay isku mid kama macduufka iyo macduufu caleyga xukunka xukunka la sheegayo yaa ku soo horeeyey waa maad maadadaas xuruuftu waa ku kala duway ma macduufkama kore xukunka ku horeeyey kadib aan waxaan rabaa ma macduuf aleyga xukunka ka horeeyey kadib waa macduufka xukunka ku sifoobe ma isku maray ku sifoobe mase macduufkaaba ku horeeyey masaladaas xuruuftu waa ku kala duwan tan labaad xukun hal xukun in labadooda loo sugo iyo in midba xukun gaara loo sugana waa ku kala duway taasna waa inaad ogaataa xuruuftana hal shay unbaa macduufka iyo macduuf aliga ka dhexeey waa maxay icraab icraabka waa isku raacaya laakiin xukunka xukunka qaar waa isku raacaya oo macduufka iyo macduuf aliga is xukunaa la siina qaarna xukunka lagu kala duwa kuwii xataa xukunka la wada siiyo oo macduuf macduuf xukunka la wada siiyo xukunka yaa marka hore ku horreeyey ma macduuf calayga ku horreeyo kadib aa macduufka xukunka ku sifooy ma waxaa ku horreeyey xukunka macduufka oo macduuf calaygaa ku dambeeyey waa kuwala duwanya ka masaladaasa indhaha waa in loo kala taaga oo indha furan oo qalbi u furan dhega layr u daloola iyo dhega laabta u daloola jira soo lama dhihin kuwa layrta ha la kuwa laabta ha loo furo soo ma jeedi haya bal wowdan ka bilaabayna maanta wowda haddaan ma fahmno waxaa dhici karta wax kale inaan fahmno wahiya wowdu maxay faa'iidaydaa limuطlaqi اljamci kulmin la iطlaaqay ay u sugnaatay maxaa loola jeedaa muطlaquljamc waxaa loola jeedaa macduufka iyo macduuf caleyga xukunka la sheegay waa ku wada jiraan intaasay wowdu faa'iidaydaa macduufka iyo macduufu caleygu xukunka laga hadlaayo markaas waa ku wada jiraan labadooda muطlaq maxaa loo leeyahy wowdu ma sheegaydo laga faa'iidaysan maa xukunka in macduuf calaygu ku horreeyey iyo in macduuf calaygu ku horreeyey iyo inay isku mar xukunka ku sifoobeen midna ma tuso ayadu maba laga faa'iidaysan ah. kaliya maxay ku tusee macduufka iyo macduuf calayga xukunka inay ku wada jiraan bes laakiin xukunka yaa ku horreeyey ma ku tusay waxaa dhici karta in macduuf calaygu ku horreeyey xukunka oo kadib macduufka quranka ku sifoobay waxaa dhici karta in macduufku ku horeeyey oo kadib macduuf aniga ku sifoobay waxaa dhici karta isku mar in xukunku ahaa bal tusaalaha aa lagu fahmi doona insha allah wa hiya wawdu limulaqi jamci jamcin oo la ilaaqan u sugnaatay fa waa lagu cadfaa bihaa wowda almutaqaarinaani laba xukunka iskula xariirta mutaqaarinaan maxaa loola jeedaa mutaqaarinaan waxaa loola jeedaa macduufka iyo macduufu calaygu isku mar ay xukunka ku sifoobeen waa la iskula cadfaa tusaale naxw jaaa waxaa yimid muxamadun wa caliyuna waa yimid fiiri hadda xukunka aan sheegayna waa imaanta hadda markaan idhaahdo jaaa muxamaduna yimid muxamed waxaan ku xugmiyey maji xukunka imaanti calina waa ku xugmiyey wowdu waxay faa'iideyneen cali iyo muxamed labadaba inay yimaadeen oo xukunkaas imaatinka ka dhexay bis laakiin ma faa'iideynaydo cali inuu dambeeyey muxamedna horreeyey ma faa'iideynaydo in muxamed horreeyey cali dambeeyey ma faa'iideynaydo isku mar inay yimaadeen midna lagama fahmo maxaa laga fahmaa labaduba inay yimaadeen oo labadooda maxay ku jamcineen imaatinka horta labaduba waa yimaadeen imaatinka waa ka dhexeeya jamaca lagu sheega waa intaas labadooda maxaa ka dhexeeya inay yimaadeen halkaasa intaasay faa'iideyn labadooda isku mar hadday yimaadeen waxaad dhihi kartaa jaaa muxamadunaa yimid wa caliyuna waa yimid maa mutaqaarimaan isku mar yimaad idaa waktigiiyaad dhehe jaa idaa waktigiiyaad dhehe kaana majiiuhuma ay imaatinkood u ahaado macan xaalay wada jiraan idaa waktigiiyaad dhehe kaana uu ahaado majiiuhuma imaatinkoodu macan mid wada jira dheh xaalayn xaalo maani idaa waktigiiyaad dhehe majiiuhumaa imaatinkoodu macan mid wada jira isku mara yimaan iyagoo isla socda wayucطafu waa lagu cadfaa bihaa wowda asaabiqu kii soo horeeyey calalmutaakiri kii dambeeyaa lagu dul cadfaa iiri kii xukunka ku horeeyey aba la hormarina waxaa rabaa kii xukunka ku horeeyey ala daba marina kii xukunka ku horeeyey ala daba marina waxaa la hormarinaa kii xukunka ku dambeeyey naxw jaaa caliyun caliyaa yimid ah, wa maxmuudun maxmuudna waa yimid ah, fiir haddee wowdu waxay tuseen muطlaqujamci cali iyo maxamuud labaduba inay yimaadeen intaasay tuseen laakiin mid soo horreeyey laga fahmi maa hadda markaanoo kale waxaa soo horeeyey waxaa soo horreeyey maxmuud aa ah, ah, soo horreeyey caligaaba dambeeyey fiiri caligaaba dambeeyey markaad waxaad leedahay jaaa caliyun ayu caligaad hormarini isagaana imaatinka ku dambeeyey oo xukunka imaatinka caligaaba ku dambeeyey jaaa caliyun caligaa yimid wa maxmuuduna waa yimid wuxuu ku yidhi idaa kaana markuu ahaado majiiu maxmuudin maxmuud imaatinkiisu saadiqa mid horreeyey calaa majii'i caliyin cali imaatinkiisuu ka horreeyey maxmuudoona soo horreeyey haddana maxaa tiri jaa caliyun wa maxmuudun hadle waay wa yucdafu waa lagu cadfaa bihaa wowda almutaakiru mid gadaal maray cala saabiqi kii horreeye lagu soo hormar aa lagu dul cadfa cala saabiqi kii horreeyey aa lagu dul cadfa naxw jaaa caliyun caligaa yimid caligaaba hor yimid fiiri caligaa hor yimid waxaa dambeeyey maxamed markaas waaa leedahay jaa caliyun aa yimid wa muxamaduna waa yimid kii marka hore yimidood hormarina macduuf caley ka dhigay kii mar dambe yimid macduufaad ka dhigay macnaha waa isku mid wey ah, wowdu ayada marna kutusi mee xukunka midka ku horreeyey ma kutusay ma kutusay ma kutusay idaa waqtigiiyaa sidaas leeba ja idaa waqtigiyaa sidaas leeba kaana uu ahaado majiu muxamadin muxamed imaatinkiisu mutacaqiran mid ka dambeeyey can maji caliyin marka wowdu maxay tusee limulaq jar macduufka iyo macduuf caleyga hal shay unbaa ay wadaagayaanoo waajib ah waa maxay icraabka jaaa muxamadun wa caliyun ma dhihi kartid jaa muxamedun waa caliyaal wax jiraba maaha exraabtu ah, iskama khilaafi karaan taas waa waajib laakiin xagga xukunka inay ku wada jiraan waa faa'iideyna oo xukunka waa isku waafaqayan laakiin xukunka midkii kusoo horeyey laga faa'iidaysama ah, ma laga faaidaysto wowdu wowdu kutusime midka xukunka kusoo horreeyey labadaba midka horreey inuu soo horreeyey marnaa ka faham inuu soo horreeyaa dhici karta in kan kale soo horreeyaa dhici karta inay wada socdeen waa dhici karta intuba isku mid ah, intuba waa isku mid hadda fiiri jaaa muxamedun markaa tidha wa caliyun laba shaya wowduu kuu faa'ideeyey muxamed iyo cali in ixraabta isku raaceen oo labaduba ay marafcisan yihiin ko iyo labaduba xukunka inay ku jiraan labaduba yimaadeen khalaas intaasaad ka faaidey laakiin yaa soo horeeyey yaa dambeeyey ma laga faa'ido wowd shaqa kuma laha awood waxaas mabaa kula bal horta intaas aadaa loo soo fahmo su-aalahana loo soo diyaariyo markaasi inta kale ayadoo la fahmaa loogu dul akriyo wallahu subxaanaه wa tacala aclam sal اllah وsلم وbaarك alى nabiyina mxamed